الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مواضع فتح همزة أن waa meelaha hamzada anna la fadxiyo waxaa jirta inna iyo anna labaduba waxay ahaayeen yani kuwii mubtadaha iyo khabarka soo gelayay ka hore nasbinayay ka dambena goday inna iyo walaalahee waxaa ku jira inna oo ummul baab ahayd baabka ta lagu magacaabo ee inna waa khawaatuha la ydhaahdo iyo walaalahayga waxaa ku jira anna oo bifatxi lhamza maxaa lagu kala garanayaa inna iyo anna goormaa inna lo odhanayaa goormaa anna lo odhanaya way kala duwan yihin waxaa jira meela inna la ydhaahdo aanay ku bannaanayn in anna la ydhaahdo iyo meela anna la ydhaahdo aanay ku bannaanayn in inna la ydhahdo hamsada la kasri marka waa bikasri اlhamza iyo bifatxi اlhamza bay ku kala duwayn kuwaasuu markaa waxay nooga sheegayaa culammadu waxay nooga sheegayaan wuxuu soo horreysiiyey meelaha la fatxiyo haddii meelaha la fatxiyo aad barato meelaha la kasriyaana waxay noqonayaan wixii ka soo haray mawaadicu fatxi hamzati inna inna hamsadeeda meelaha la fatxiyo marka marka la fatxiyo dee annay noqonaysaa anna yasurunii anaka muiicun yasurunii waxa iga farxinaya annaka adigu muiicun inaad tahay qof muiica waan ku faraxsana yulimunii waxaan ka xumahay ana alhubaara kaiirun boodhku inuu badan yahay ana alhubaara kaiirun inuu boodhku badan yahay waan ka xumaya arrintaas yasurunii marka la eraabo yasuru waa ficlu mudaaricun marfuuc litajarudihi min الnaaصib wاljaasim wcalaamaة rafci adamaة ظaahira yasuru waa ficil mudaaricu marfuuca sara yasuru sida dara yaduru madda yamuddu cadda yacuddu marka kana waa sara yasuru waa ficil mudaaricu marfuuca yasurunii nuuntaa meesha ku jirta waxaa la dhaha nuun اlwiqaaya wاnuunu nuun اlwiqaaya waa nuun la keeno marka ya-daasoo kale la rabo ya mutakalimka in lala xidhiidhiyo ficilka markaad imka yaxtarimu ya-daa la xidhiidhinayso yaxtarimii odhan maysid nuun baad u dhexaysiinaysa yaxtarimunii yaxtarimunii marka adi adaa la xidhiirinayso nuun baad u dhexaysiinaysa yuciinii yukrimunii saasaa loodhanaya yasurunii wanuunu nuun lwiqaaya waa nuun nuun lwiqaaya ladhaa waxay ka ilaalisaa ficilka in la kasriyo yadani waxay doonaysaa waxa ka horeeya xaraf ka horeeya in loo kasriyo halkii ficilka laga kasrin laha ayaa nuuntaa la keenay si iyada loo kasriyo oo ficilkii uga badbaado in isaga la kasriyo si ficilkii kasrada uga badbaado ayaa nuuntan loo keenay iyadaa la kasrinaya halkii ficilka laga kasrin laha nuun اlwiqaaya liannaha taqi alkasrata taqi اlficla min alkasra ficilkiiba ka ilaalinaysaa ma garanaysaa in la kasriyo wاlyaa yaa اlmutakalim ضamiir muttaصil mabniy calى الsukuun fii maxali naصbi mafcuul bih damiirkan iya mutakalim iyo kaaf mukhaaab iyo haa lgaayb hadday afcaalba la xidhiidhaan waxay noqon jireen maxay fii maxali nasbi mafcuul bih waana sida yaxtarimuni yuciinii yukrimuni yukhrijunii yudqilunii yasurunii waa fii maxali nasbi mafcuul bih wey marka yasurunii maxay ka kooban tahay yasurunii waxay ka kooban tahay ficilkii mudaaric iyo mafcuulkii nuun lqaayo waa xarf ficil iyo mafcuul bay ka koobantahay maxaa maan markaa meesha maxaa ka maqan faacilkii yasirunii waxa iga farxinaya aniga waxa kaa farxiyey baa faacilkeeda waa la sugaya waxa iga farxinaya markaa taa waxay murug gelinaya waxaa tiraa markaa tiraa yaxzununii ama yuxzinunii waxay murug gelinaya waxa ku murug gelinaya faacilka waa sugaynaa yulimunii waxay xanuujinaya way xanuuninaya waxa ku xanuuniyey waan sugayna aacilkii lama sheegin weli ficilkii muaaric iyo mafcuulkii baynu haysana waynu sugaynaa aacilkii annaka adigu muiicun inaad tahay muiic halkaa waxaa ku jira anna iyo ismigeygii iyo khabarkeygii waxaynu sugaynaa aacil buha maxaa qofkan ka farxiyey markuu idha waxa iga farxiyey waxaa inuu idhaho faacilkii noo sheegaa sugayn waxaa ku xiga halkaynu faacilka ka sugaynay anna iyo ismigeygii iyo khabarkeygii anna xarfu tawkiidin wa nasbin tansib اlsma wa tarfacu اlkhabr wاlkaafu ama wakaafu اlmukhaaطab ضamiiru muttaصilu mabniy calى اlfatxi fii maxali naصbin ismuha muiicu khabaruha marfuuc wa calaamatu rafci adamatu daahir waa ana iyo kaaftaasoo ismigeygiia iyo muiicunoo khabarkeygii wax soo hadhayba jumladii ma jiro maxay naga maqnaayo n raadinayna aacilkii welibu maqan yahay marka jumladiina way dhammaystirantaba faacilna lama hayo yasurunii waxa iga farxinayaa annaka adigu muiicun inaad tahay qof muiica marka maxaa ka farxiyey qofkaas muxuu ku farxay inuu qofka uu la hadlaya yahay maxay muiicuu yahay daacadnimadiisa oo adeecaya ka farxsan waxaa la tuurayaa anna iyo ismigeega iyo khabarkeega saddexdaasaan la tuuraya waxaa lagu soo bedelanayaa halkoogaa master lagala soo baxay annada khabarkeega annada khabarkeegaa la tegaya waa muiicun ficilka muiicun ficilkiisa oo aaaca yuiicu ficilka mastarkiisii baa lasoo qaadanaya oo iaaca ah aacana waa laska ydha wa lasoo gaabaya ismulmaster wey aaca laakiin asalku waa iaacatan aaaca iaacatan sida acaana icaanatan afaada ifaadatan ajaaba ijaabatan aaa iaaatan kana waa aaaca iaacatan masderku waa iaaca laakiin aaca baa la iska aaca intuu amsada laga jaro iyo aacatun iska noqota marka iaaca lasoo qaadanaya waa masderkii muiicun muiicun baa la tegayaa annada khabarkeyga oo muiicuna masderkeyga lasoo qaadanaya oo iaaca ah waxaa loo idaafaynaya masterka annada ismigeygioo kaafkii kor dhignaaya iaacatka bay noqonaysa iaaca waa masterkii ismiga annagoo kaafka u idaafe iaacatuka anna iyo ismigeyga iyo khabarkeygaba waa la tuuraya saddexdaba waxaa lagu soo bedelanayaa master lagala soo baxay annada khabarkeygu muiicuna master laga soo qaato iaaca oo loo idaafeeyey annada ismigeygioo kaafkiia idaacatuka intaas halkaa lagu bedelay maxay noqonaysaa markaa jumladii maxay soo baxaysa annaka muطiicun markaa ka tuub inay aacatuka meesheedii dhigno maxay noqonaysaa yasurunii iaacatuka yasurunii iaacatuka iaacatuka iaaca markay muanas noqoto yasurunii ya-da waad bedeli karta tasurunii waad ka dhigi yasurunii iyo tasurunii labadu way bannaanta yasurunii iaacatuka iyo tasurunii iaacaydin muana weeyaan iaacadaada yasurunii iaacatuka iaacatukada ismigaa masterkeen meesha soo dhignay muxuu noqonaya markaa icraabkiisu aacilkii yasurunii waxa iga farxinaya iaacatuka adeecidaada iaacatka waa faacilun marfuucun wa calaamatu rafciha damatu wa iaaca mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniya calى اlfatxi fii maxali jar mudaaf ilayh faacilka halkaasa laga soo saaray yasurunii anaka muiicun waxaa la rabaa ficilkaa yasurunii faacilkiisi halkee lagala soo baxaya faacilkiisa haddii aad aragta anna oo hamsadeedu kor dhigan tahay macnaa dalika waxa weeyaan annada iyo ismigeega iyo khabarkeygaba waa la tuurayaa master baa halkaa lasoo dhigaya mastarkaasina jumlada wax ka dhiman oo jumlada la tabayo oo meesha ku jira ayuu dhacaya annaka muiicun halkee masterka lagala soo baxayaa baynu nidhi waxaa la tegaya annada khabarkaygii oo ah muiicun masterkeyga kelmaddaasoo qaada muxuu noqonaya masterkeygu iaaca maxaa loo idaafaynaya masterka iaacatun ismigeyga iaacatuka halkii anna iyo ismigeygii khabarkeyga ah ayaa la dhigay maxay noqonaysaa yasurunii iaaatuka oota kuugu hor qoran yasurunii iaacatuka marka meel kastoo masterkaa loo baahan yahay in meesha master laga soo qaato anna baa la odhanaya inna lama odhan karaa halkan leanno haddaad inna tidhaa yasurunii innaka haddaad tidhaa inna kuuma ogolaanaysa inaad master la soo baxdo ood master meesha ka soo saarto sidaa darteed faacilkii wuxuu noqonaya faacilkii meesha u ka baxay jumladuna khalad bay noqonaysaa waa in anna la idhaado anna waxay ogolaanaysaa in master meesha laga soo saaro lannahu marka la icraabaya waxaa la idhaabaa xarfu masterin anna xarfu masterin wa nasbin xarfu masterin master baa lagala soo baxaa meesha meel kasta oo ay taallo master baa ku jira jumlada icraabkayga wax ka dhacaya yulimunii waxaa xanuuninaya ama xanuujinaya oo ka xumahay ana alqubaara kaiirun boodhku inuu badan yahay yulimunii yulimu waa ficil muaaric oo marfuuca alam turafc am wnuun yulimunii muxuu noqonaya nuunkaas nuun lwiqaaya yadaasu mar walba ka horeeya yada darteed baa loo kasriya walya damiiru mutasil mabniya cala sukuun fi maxali naصbin mafcuul bih fii maxali nasbin mafcuul bih waa ficlu wamafcuul bihi intaas yulimuni mar kale faacilkii baan tebaynaa naga maqan waan sugaynaa faacilkaas balanku ka soo baxo ana algubaara kaiirun intaasna maxay ka kooban tahay ana oo xarfu tawkiid wa nasbina algubaar oo ismigeygii iyo kaiirun oo khabarkeygii oo waadix dabeedna faacilkii yuu naga maqan yahay halkee faacilkii laga helaya waxaa la tuurayaa anada iyo ismigeega iyo khabarkeyga waxaa halkaa laga tuuray saddexdaa lagu soo bedelayaa master lagala soo baxay meesha oo faacilkiiyo limona noqdo halkaynu masterka kala soo baxayna khabarka anaa la tegaya oo ah kaiiru masterkiisu ficilka kaura yakuru karatan masterkiisu waa kara kara farabadni iyo tirobadni wey ilna waa yaridii kara laga soo qaadanay masterku waa kara maxaa loo idaafaynaya masterka marka la soo qaato annada ismigeegii muxuu ahaa ismigeegu alhubaar u idaafee kara soo qaado hubaarkiina ka dambaysiye karat lhubaar ku bedel karat lhubaar halkii anna iyo ismigeegii khabarkeygu yaalleen yulimunii karat lhubaari boorka farabadnidiisa waan ka xumaa ulimunii waa ficil muaaric iyo mafcuulkii karatuna waa aacilkii kaatu waxaa xumaan geliyey uu ka xun yahay waa karada karatu waa muaaf alhubaarina waa muaaf ilayh labadaasi labadaa jumlo masderka aynu meesha kala soo baxnay muxuu noqday craabkiisu muxuu dhacay aacil wuu badelayaa laba kale oo mafcuula kugu xiga atamanaa ana alqamara aalicu atamanaa waxaan tamaniyaya ana alqamara dayuxu aalicu inuu soo baxo inuu dayuxu soo bixi lahaa baan jeclaan laha atamanaa waxaan tamaniyaya ficlu muطaaricu marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaazim وcalaamaة rafcihi damaة muqadaraة calى اlأlif manaca min uhuuriha tacauru atamanaa ascaa akhshaa oo kal wey wlfaacilu taqdiiruhu ana atamanaa ana weya faacilku meel kale laga raadin maayo atamanaa waxaan tamaneeyaa ana waa damiir mustatir wujuuban taqdiiruhu ana faacilkii nagama maqna maanta waa la haystaa faacilkii laakiin wixii la tamaniyayay mafcuulkii baan sugayna tatamana maada atamanaa ana waxaan tamaniyaya waa inaad mafcuulkii sheegto khayran kaiira ana alqamara aalicun mafcuul baynu sugaynay laakiin maxaa ka soo baxay meeshii ana waa xarfu tawkiid wa nasbina iyo alqamara oo ismigaygiya mansuub iyo aalicun oo khabarkayga oo marfuuca jumladiiba intaasa ku dhammaatay mafcuulkiina meesha uu ka maqanya mafcuulkii baa la rabaa haddaba in master halkaa lagala soo baxo mafcuulkii dhaca halkaynu tegaynaa markaan master raadinayno khabarka ahna oo ah aalicun aalicun waa ficilku waa alaca yadlucu alaca yadlucu masterkiisu muxuu noqonaya duluuc soo bixidda sida kharaja yakhruju khuruuj duluuc weye duluucu shams uluuc wey masterku maxaanu idaafaynayna masterka markaan la soo baxay ismigii anna oo ah alqamar muxuu noqonaya uluuc اlqamari uluuc اlqamari baa la dhigayaa meesha anna iyo ismigayga khabarkaygu yaalle maxay noqonaysaa atamanaa mafcuulna ka dhig atamanaa uluuca alqamari dayaxa soo bixidiisaan jeclaan lahaa inuu dayaxu soo baxo atamanaa ana baa faacilkiia طلوuع الqamr waa mafcuul bhi masub طuluuca waa wxuu tamaniye طuluuca waa muطaaf alqamarina waa muطaafu ilayh calimtu waxaan ogaaday أna اlqiطaara tareenku mutaxariku inuu dhaqaaqayo calimtu ficlu wa faacil ficlu maadi mabniy calى sukuun wata damiir mutaصil mabniy calى اdm fi maxali rafci faacil ana xarfu tawkiid wa nasbin tansib اlisma وترفع الخبر القطارة اسمها منصوب متحرك خبرها مرفوع علمت maxaa ka maqan calimtu waxaan ogaaday ficil iyo faacil wey maxaa ka dhiman mafcuulkii maxaad ogaatay waxaa laga soo dhalaalinaya masterka mafcuulka lagala soo baxaya master baa laga soo dhalaalinaya bay dhahdeen culummadu laga soo dhalaalinaya ma lagala soo baxaya mutaxarikunta mutaxarikun masterkeygii soo hela ficilku waa taxaraka yataxaraku taxarukan muxuu noqonaya masdarku taxaruk weeyaan masdarku waa ataxaruk taxaruk waxaad u idaafaysaa ismigii anna oo alqiaara maxay noqonaysaa taxaruk lqiaari calimtu ka horraysi calimtu haye mafcuul ka dhig calimtu taxaruka alqiaari tareenka taxarukiis baan ogaada calimtu waxaan ogaaday taxaruka alqiaari tareenku inuu dhaqaaqay ama dhaqaaqiisi baan ogaaday mafcuulka halkaasaa lagala soo baxay labadaa jumlee atamanaa iyo calimtu labadaana waxa ka maqani waxa weeye mafcuulun bihigi waxa lagala soo baxay anna iyo ismigeygii iyo khabarkeygii baa la tuuray masder halkaa lagala soo baxay baa meeshii lasoo dhigay oo dhacay ama noqday mafcuul bihigi labada kale ee ku xigaana wax kale noqonaya basterka lala soo baxaya dunna waxaa la malaynayey ana natiijata xasanatu natiijada soo baxda inay fiicanta curifa waxaa la ogaaday ana asaariqa tuuggu jariiun mid dhiiran inuu ah oo calool adag jariiun una waxaa la maleeyey ana natiijaa xasanatu una waa ficlu maadin mabniyu lilmajhuul mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab una waa ficil maadi mabniy majhuula anna buu ahaa markuu caadiya mabniy macluum yahay anna unna waa mabniy majhuul sida damma dumma unbaad odhanaysa waa la goday damma wuu goday iyo dumma waa la goday mabniy majhuul mabniyin cal aina wy laa maal lah min raab muxuu sugayaa ficilkaasi unna markaa ficil mabniy majhuul haysan naaibu faacil baa la sugaya naaibu faacil halkaynu ka eegaynay waxaa ka soo baxay anna iyo annatiijata oo ismigeegiya iyo xasanatun oo khabarkii anna warkiiba halkaas ku dhammaaday waxaa jumlada ka maan maxaa la tabayaa jumlada maxaa ka dhiman naaibu faacilkii naaibu faacilka halkaa ka soo saar xasanatun baa la tegayaa waa xusni masdarku xusni xusniga waxaa loo idaafaynaya anatiija xusnu natiijati dunna waxaa la malaynayay xusnu natiijati xusnu natiijati baa la malaynaya natiijada wanaaggeega ayaa la filanaya inay wanaagsanaato xusnu natiijati curifa waa ficlu maadin mabniyin majhuul mabniya cala fatxi ficil maadi majhuul loo baneeye wey naaibu faacil buu u baahan yahay anna asaariqa jariun waa naya ismigeygiiyo khabarkeygii masderka halkaa lagala soo baxaya ayaa naaibu faacil dhici doona halkay masterka kala soo baxayna halkee la tegaya waxaa la tegayaa khabarkoo jariiuna jariiun masterkeygu waa jur'ah ama jaraaah juratu ama jaraatu waayahay jura baynu ka dhigaynaa jura waxaad u idaafaysaa asaariq oo ismigii annaa jur'atu saariqi curifa waxa la ogaaday jur'atu saariqi saariqa dhiiranidiisa ayaa la ogaaday jur'atu waa naa'ibu faacil labadaana unna iyo curifa ficil mabniy majhuula ka horeeya masterka aynu halkaa kala soo baxnay muxuu dhacay naa'ibu aacil labadii jumle u horeeyey faacil buu ahaa labadii ku xigay masterkaynu la soo baxnay wuxuu ahaa mafcuulun bihi labada ku xigana muxuu noqday naa'ibu faacil acطaytuhu waan siiyey liannahu faqiirun liannahu faqiir buu ahaa laa shaka waxaan shaki ku jirin fii ana aladaba waajibun adabku inuu waajib yahay acطaytuhu maxay ka kooban tahay acطaytuhu ficlu wa faacilun wa mafcuulu bih acطay ficlu maadi mabniy cala sukuun liitisaalihi bitaai mutaxarik ama bitaai faacil wataau faacil damiiru mutasil mabniy cala dami fi maxali rafcin faacil wahaau lgaayib damiiru mutasil mabniy cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bih acطaytuhu qofkii waan siiyey ninkii waan siiyey wixii aad siisu maanad sheegi laakiin waxaad sheegtay siintii oo ficilkiia iyo faacilkii oo qofka hadlaya iyo mafcuulkii oo kii la siiye mafcuul labaad oo ah wixii uu siiyey baa dhiman acaytuhu dirhaman acaytuhu dolaaran lannahu faqiirun allaamu xarfu jar oo tacliil faa'idaynay wey sababtii xarfu jar أna xarfu tawkiidi ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسمها لأنه هذا النذا اسم فقير خبرها أما خبر أن مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهر النذا macmuulaadkaygu way u dhan yihiin ismigeygii iyo khabarkaygiiba way haysta ismigeygu waa damiirka qaa'ibka khabarkeeduna waa faqiir acطaytuhu ficilkaasi faacilkiisi waa haystaa mafcuulkiisi waa haystaa koobaad mafcuulka labaadna waa layska tuuro marmar baa layska turaa laydha waan siiyun laydha waan siiyey leanna waa faqiir oo wixii la siiyey aan la sheegin marmar baa layska tuura waa layska tuura kaan halkan lagama raadinayo maxaa laga raadinaya jumladan idan anna haddaad tidhaahdo waxaa waajiba in master lasoo dhalaaliyo haddii aad inna tidhaahdo master lasoo dhalaalin maayo laakiin haddaad tidhaahdo anna waxaa waajiba in master lasoo dhalaaliyo masterkaasina jumlada wax ka maqnaa oo la tabayay waa inuu dhalo marka halkan maxay naga maqan li laamka xarfujarkii wixii uu jiray awa lnnahu allaamu xarfu jar sowmaynaan odhan muxuu u baahan yahay laamka xarfujarki ismi majruuro ou jaray anna baa ku xigta anna waa xaraf wاlxarfu laa yajuru اlxarf maba gashaba laamta xarfujarkii xaraf maba gali kartaba ficilna maba gasho xuruufuljarku asmaadu bay galaan asmaadana way jiraan marka laamtaasi wixii ay jaraysay ee ku xigayeen lama hayo halkii uu ismi kaga xigi lahaa waxaa ku xiga anna oo xarafa xarafkii xarfujarkii xaraf kalaa kusii xiga sax maaha waxbaa ka maqan meesha oo la tabaya laamtaasi waxay jaraysay ismigii ay gelaysay ee majruurka ay jaraysa waa in la keeno halkee laga keenaya ismiga master baa laga soo dhalaalaya leanno anna meesha ku jirta waa in master lasoo dhalaalay khabarka khabarka annaa la tegaya oo faqiiruna masterkiisa ama ismigiisa waa faqri ari weeyaan baahidiia faqiirun waa shaksiga waa qofki faqri baa ismigiia faqri waxaa loo idaafaynayaa annada ismigeygii annada ismigeygu maxay ahayd damiirka haadaa qaybka waxaana lagu jarayaa laamtii acطaytu li laamtii baa jaraysa haye lifaqrihi acطaytuhu waan siiyey lifaqrihi baahidiisa darteed baanu siiyey faqiirnimadiisa darteed lifaqrihi faqri baynu soo qaadanay annada ismigeegiiba haada aan u idaafaynay faqruhu bay noqotay waxa la tuurayaa waxa weeye anna iyo ismigeygii khabarkeyga tuuraysa waxa soo hadhaya acaytuhu li laamku waxa la tuuraya kuma jira acaytuhu li halkaa la xidhiidhi markaa faqruhuudii aad soo diyaarisa lifaqrihi laamtii bay jaraysa acaytuhu lifaqrihi laamtii ma heshay ismigii ay jaraysay mise ma helay majruurkeygii wa heshay lifaqrihi faqri de waa ism majruur faqri ism majruur billah وعلامة جر الكسر وفقر مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في لفقره مبني على الكسر في محل جر acطaytuhu lifaqrihi weyaan acطaytuhu lifaqrihi ayaanu siiyey laa shaka waxaan shaki ku jirin fii ana aladaba waajibun adabku inuu waajib yahay ayaan shaki ku jirin laa shaka fii ana aladaba waajibun laa waxaad odhanaysaa xarfu nafyin xarfu nafyin laa yani naafiya liljins نافية للجنس نافية للجنس شك اسم الله مبني على الفتح مبني على الفتح في محل نصب لا ونافية للجنس شك واسم الله مبني على الفتح في محل نصب sida لا رجل Eh, laa kitaaba laa qalama eh, laa dayra laa ba'sa eh, laadii naafiya liljinsi weeye ismigeyga noocaasi waa mabni mabniya cala alfatxi fii maxalli nasbin ismuha khabarna way qaadanaysaa marfuuca fii ana aladaba waajibun laa shakka kaa'inun kuma sugna fii ana aladaba waajibun adabku inuu waajib yahay fii waa xarfu jar ana xarfu tawkiidin wanasbin tansib اlisma watarfac اlkhabr aladaba ismuha mansuub waajibun khabaruha marfuuc ana ma haysata horta ismigeygii khabarkeygi ana aladaba waajibun ana waxaygi way u fii waa inaynu siino wixii jiraysa lannu imika halkan fiida waxa ku xigta anna oo xaraf ma noqon karta majruurkayga waxa fii ay jaraysa majruurkayga waxaynu kala soo baxaynaa annada khabarkeega masterka lagala soo baxaya wey marka la tuuro anna iyo ismigayga khabarkeega waajibun masterkaygu waa wujuub wujuub weeyaan wajaba wujuuban wujuubka maxaa loo idaafaynaya anna ismigaygi aladab wujuub ladab wujuub ladabka fiidii ku jira laa shakka fii wujuubi اladabi adabka wujuubkiisa shaki kuma jiro laa shaka fii wujuubi اladabi fiidii majruurkaygii meesha waxay jirta wujuub masterka aynu kala soo baxnay annaiyo ismigaygii khabarkaygii markii la tuuray khabarkeeda aynu ka soo qaadan ayay fiidii jirta fii waa xarfu jar wujuubina waa ismajruun bifii wujuubi waa mudaaf ala adabina waa mudaaf ilayh wax kaloo maqan baa jira annadu ismigeygii khabarkayga waa haysata aladab waa ismigeygii waajibin oo khabarkaygi fiiduna majruurkayga waa heshay masterka aynu halkaa kala soo baxnay ayay jirta fii wujuubi ladabi yaa wax ka maqan yihin laaday ka maqan yihin laadu waxay leedahay naafiya liljinsi baa laydhaa tacmalu camala ina tansibu اlsma wa tarfacu اlkhabar waa shaka maxaa ka maqan marka khabarkaygi wاljaaru jaarka meesha ku jira waa kii fiida wاlmajruuru iyo waxay jirtay majruurkaasna ku ahaa wujuub اladabkii aad masterkii aynu halkaa kala soo baxnay ee halkaa ka soo dhalaan wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufin wujuuba khabaru lah siduu khabaru inaba u dhici jirate ina alxayaaa min aliimaan min aliimaan miyaana jaar majruurkaasi ahayn khabaru ina miyaan u dhicin kana dee khabaru lah buu dhahay wاljaaru wاlmajruuru mutacaliq bimaxduufin wujuuba khabaru la laa shaka kaa'inun wax shakigi kuma sugna fii wujuub اladab adabku inuu waajib yahay wax shakigi kuma jiro waayahay halkaana masterka aynu la soo baxnay wuxuu dhacay majruurun bifiih masterkaynu la soo baxnay muxuu noqday majruurun bifiih tusaalihii ka horreeyeyna masterkaynu soo dhalaalinay muxuu noqday majruurun bilaab labadanna masterkaaynu soo dhalaalinay labadan jimlee u dambaysana masterka aynu la soo baxnay wuxuu noqday majruurun bixarfi jar majruur labadii u horreeyey wuxuu ahaa faacil labadii ku xigay wuxuu ahaa mafcuulun bihi labadii ku xigay wuxuu ahaa naa'ibu faacil labadan u dambeeyana muxuu noqday isagaana masterkii kaa caawiyey kitaabkoo kuu dhalaaliyey masterkii oo la soo saaray buu xaggan kugu qoray tusaalaha hortiisa yani lanu la soo bixidda masterkaa la soo bixidiisa ku adkaata ardayda markaasuu isagu kuu soo saaray laa shaka fii wujuub اladab qaacidada marka aynu dhaafno wuxuu yidhi tuftaxu hamzatu in hamzatu anna ana hamsadeeda waa la fadxiyaa oo ana baa la dhahdaa markii hore ina bay ahayd sida asalka tuftaxu hamzatu ina yani tuftaxu hamzatu ana iska dhe ana hamsadeeda waa la fadxiyaa idaa xallat markay dhacdo markay degto hiya iyada wasmuha iyo ismigeega wa khabaruha iyo abarkeedu saddexdoodaasi markay dhacaan maxal almaster master meeshii saddexdooda wada socdaan la tuuraa waxaana lagu soo badashaa masterkii meesha lagala soo baxa marka waxay yaallaan saddexdoodu annada iyo ismigeega iyo khabarkeegu maxal almaster bay yaalaan maxal almaster hadday dhacaan inna lama yidhaayo annaa la ydhaa si masterkii loola soo bixi karo annadaa xarfu mastera oo master lagala soo bixi kara oo laga soo qaadan kara haddaad inna u akhrido macnaheegu waxa weeyaan jumlada wax ka maqani ma jiraan masder lasoo dhalaalinayo lala soo baxayaana ma jiraan haddaad inna tidhaahdo tuftaxu hamzatu anna waxa anna la ydhaa oo hamsadaa la fadxiya idaa xallad markay dhigto hiya iyada annadaa wasmuha iyo ismigeega wa khabaruha iyo khabarkeygu markay degaan maxal masder masder meeshii ee meesha masder ka maqan yahay ismi la tabayaa jiro almasdaru almukawan masderka laga sameeyo ee lagala soo baxo min anna wasmiha wa khabariha anna iyo ismigeyga iyo khabarkeyga masderka lagala soo baxaa iyaga waa la tuuraa kuwan dhammaantood masder lagalama soo baxee dhammaantood waa la tuuraa laakiin masderka halkee loogu hagaaga halkee lagala soo baxaa masderka khabarka anna yaa la tega abarkaamaa la tega calimtu ana saydan ana saydan qaa'imun haddaa tidhaahdo qiyaam baa halkaa lagala soo baxay calimtu ana saydan jaalisun haddaa tidhaahdo masderka lala soo baxaya muxuu noqonaya juluus calimtu ana saydan dakhiluni اlmasjid daakhilkaa lagala soo baxay khaarijka ayaa lagala soo baxay dukuul iyo khuruuj calimtu ana saydan muslimun islaam baa lagala soo baxaya marka khabarkaasaa lagala soo baxa haddii aanu khabarku wax mastera lahayn master haddaanu lahayn sida calimtu ana saydan sadun calimtu ana saydan sadun asadun de ficil isbabedela ma laha hoosdaas waa iska jaami waxaa la odhanaya kaainun unbaa lala soo baxa own own baan ujeedaa own baa lala soo baxa kaainun waa ismu faacil own baa masterkiia waxaad odhanaysaa calimtu kowna saydin asadan calimtu ana saydan xajarun calimtu kowna saydin xajaran owna saydin own baa laska soo aata hadduu jaamid noqdo master laga waayo meesha weyaan jaamid noqdo haddii uu jaaraa majruur noqdona iyo darafna khabarku daraf iyo jaaraa majruur noqdona markii horeba darafka iyo jaara majruurku maxay ku tacalluqi jireen kaa'inun iyo mustaqirun isagu kuma tacalluqi jira kown iyo istiqraar baad soo qaadanaysaa kaa'inunta masterkaygo kowna iyo mustaqirunta masterkaygo istiqraar baad soo qaadanaysaa calimtu ana saydan fi masjidi ana saydan fi lmasjidi khabarkii waa fi lmasjidi masderka la soo bax halkaa fi lmasjidi masder ma laha laakiin mutacalaq bay leedahay kown baan la soo baxay calimtu kowna saydin fi lmasjidi istiqraara saydin fi lmasjidi ee noqonaysa saddex baa loo qaybaya yani ma rabin inaan halkan ku sheegno lanno waa markii ugu horeysa ee aynu dhigano kutubta dambaa sheegta laakiin masderka lala soo baxayo ee anna khabarkeyga lagala soo baxaya waa saddex qaybood mar kelmadda sidaa iminka uu nagu tusaalaynayey khabarka ayaa ah mid masder leh khabarkiibaa masder leh qaa'imun haddaad tiraa qiyaam baa lagala soo bixi xaadirun haddaad tiraa xuduur baa lagala soo bixi raakicun haddaad tiraa rukuuc baa lagala soo bixi saajidun haddaad tiraa sujuud baa lagala soo bixi ya jaalisun haddaad tiraa juluus baa lagala soo bixi naaimun haddaad tiraa nowm baa laga soo qaadan khabarkii baa le master taas waa mid masterka hadduu khabarku master leeyahay masterkaasaa la soo qaata ismigana waa loo idaafiya ta labaadna waxa weeye haddii uu yahay shay muxuu ahaa jaamida shay jaamida oo aan master ba lahayn sida xajar iyo ma garanaysaa asadun iyo wixii la mida kuwaana waxaa la soo qaataa un own own baa laska soo qaata kownahu xajaran kownahu masjidan yani maaragsa maaragsa ayaad odhanaysa kown baa la soo qaadanaya kownahu ximaaran kownahu asadan haddii uu daraf iyo jaara majruur yahayna masterka lala soo baxaya wuxuu noqonayaa mutacalliqooga darafka iyo jaara majruurka waxay ku tacalluqayeen oo kaainuun iyo mustairuna iyaad masterkaad daawadinaysa aainun masterkaygu maxay noqonaysaa own mustairun masterkaygu maxay noqonaysaa istiqraar aabitun masterkaygu maxay noqonaysaa ubuut kuwaasaad soo qaadanaysa calimtu ana saydan fi lmasjidi calimtu kwna saydin fi lmasjidi istiqraara zaydin fi lmasjidi ubuuta zaydin fi lmasjidi saasuma doonaysa alimtu ana almra lilaah ana almra lilaahi khabarka waa jaara majruur kown almri lilaah istiqraar almri lilaah hubuut almri lilaah almasdar اlmukawanu masderka laga sameeyo ee lagala soo baxo min ana wasmiha wa saddexdaba lagama soo qaatay masderka halkii la tegaa oo lagala soo baxa masderka khabarka yusamaa waxaa lagu magacaabaa masderka noocaasa ah bilmasder اlmuwal baa la dhaa masderkii muawalka ah masderkaas isagoo cad hadduu meesha yaallo maala imika khuruujkiibaa meesha yaal khuruujkii dukhuulkii baa yaal qiraa'adii oo qiraa'a taal kitaaba oo kitaabadii taal masderkii baa meesha yaalla kaa masder sariixa la dhaa almasder asariix baa la dhaa isagoo cad markuu meesha yaallo markuu ku dhex jire laga fahmaye lagala soo baxayana yasurunii annaka muiicun mastarkii meesha ma yaallo iaaca ah muiicun kaasoo kale halkaa lagala soo baxaya annagiyo ismigayga qabarkeyga maxaa la idhaha almasdar lmuawal baa wa an tasuumuu baa lagala soo baxaya markaas sawmukum say noo soo socota ama siyaamukum loodhan doona almasdar lmukawan masdarka lagala soo baxo min anna wasmiha wa khabariha yusamaa waxaa la idhaahdaa ama lagu magacaabaa bimasdar muwal almasdar lmuawal haddaad maqasho waa kaa meesha ku dhex jira ee lagala soo baxay ama laga soo dhalaalinay yaquunu lmasdaru lmuawalu masdarka muawalkaa ee annaya ismigayga khabarkayga lagala soo baxaya wuxuu noqdaa aacilan faaciluu noqda mafcuula bihi mafcuul bihina wuu noqda wa naaiba aacilin naaibu aacil buu noqda wa majruuran bixarfi jarinna wuu noqda soo afartii winoo tusaaleymaa mid walba laba tusaale ka keen yakuunu lmasdaru muawalu faacilan wa mafcuula bihi wa naaiba faacilin wa majruuran bixarfi ljar ayuu noqdaa buu yidhi haati tamriinka kooaad haati masdara kuli ficli min alafcaal ilaatiya ficladan soo socda bal masdaradooda keen wada arbacata min hadihi اlmasaajiri fi jumlati mufiida masder intood keento afar ka midana masaadirtooda jumlo geli guri yajlisu masderkaygu muxuu noqonayaa juluus sax weeyaan qadama wuxuu soo qadimaya oo soo hormariyay ama hormariyay haye taqdiim qadama horumarin weeye taqdiiman sida callama tacliiman kabara takbiiran xamada taxmiidan sabbaxa tasbiixan sidaas ahara takhiiran qadama taqdiiman yatasarafu tasarufan yataxaraku taxarukan yatacallabu tacaluman yatasarafu mastarkiisu waa maxay tasarufan atasaruf weeyaan yusaacidu saacada yusaacidu musaacadatan qaatala yuqaatilu muqaatalatan jaahada yujaahidu mujaahadatan saaraca yusaaricu musaaracatan saacada yusaacidu musaacadatan waxay iswaafaqeen ittafaqa yatafiqu ittifaaqan ittifaaqan ittasala yattasilu ittisaalan ittasafa yattasifu ittisaafan ittifaaqa ittifaaqan weeyaan xadiidka la isku waafaqana ficilkaasa laga soo qaaday muttafaqun calayhi baa ladha muttafaqun calayhi muttafaq taadi way shadanta fa'duna way kor dhigan tahay muttafaqun is mafcuulsa u noqda ha odhanin muttafiqun muttafiqun isagaa is waafaqay laakiin is mafcuul ka dhig muttafaqun calayhi waa la isku waafaqay labadii sheekh baa isku raacay oo isku waafaqay buhaariyo muslim haye itifaaqan saada u kalluumaystay ama uu ugaadhsaday yasiidu saydan ugaadhsiga maxaa ladhaha sayd اlbari iyo sayd ugaadhsiga laftiisa saada yasiidu saydan sida baaca yabiicu baycan axsana yuxsinu ixsaanan sida akrama yukrimu ikraaman akrama yukrimu ikraaman akhraja yukhriju ikhraajan axsana masdarkaygu waa ixsaan istacadda yastaciddu isticdaadan istamara yastamiru istimraaran isticdaadan yabkii kolkaa yabkii bukaan bukaau sabiy caada yacuudu cawdan soo cawdan ama cawdatan tasaabaqa yatasaabaqu tasaabuqan tasaaraca yatasaaracu tasaarucan taqaatala yataqaatalu taqaatulan ataqaatulu wtasaarucu wtajaaludu wاtaxaasudu taxaasada laa taxaasadu ataxaasud yamrad marida yamradu maradan almarad mastarku waa marad mugd almarad yajlis juluus qadama taqdiim yatasarafu tasarufan yusaacidu musaacadatan ittafaqa itifaaqa saada saydan axsana ixsaana istacadda isticdaada yabkii bukaan yacuudu cawda tasaabuqan yamradu maradan waay kuwana u fiirsa haati اficl tamriinka labaad haati اficl almaadi alma'huuda min kuli masdrin min almasaadir اlaasiya wاstacmil ثaلaثaة afcaali fi juml mufiida ficil maadiga keen laga soo qaatay masderada qaarna jumlo isticmaal ashukru ficil maadigiisii keen شكر الاستفهام استفهم ويدي استفهم الانطلاق انطلق الخروج خرج المشي مشى المشاهدة شاهد sidii aynu lahayn saacada yusaacidu musaacadatan soo mahayn shaahada yushaahidu mushaahadatan shaahada weeye ficilkiisu التصليim wuxuu leegahay eg التaqdiim التakبيir qadama leekaysiye sallama sallama tasliima sallama tasliima weeyaan التصliim الفرح فرxa فرxa yفرح فرحا الkitaabaة kataba التdaxruج rogrogmashadii amba waxaa la tadaxraja annabaahatu nabuha caqli badnidii garaad badnidii qof baraarugsanoo soo jeeda nabuha alkhawf khaafa yakhaafu khawfan khaafa yakhaafu khawfa sida naama yanaamu nawman tamriinka saddexaad wuxuu yihi dac badla ana wamacmuulayha masdaran sariixan fi kuli jumlati min aljumla alaatiya halka ana iyo labadeeda macmuul oo ismigii khabarka ah bedelkooga waxaad dhigtaa masdar sariixa hadda waa muawal halkan ku dhex jira soo dhawaali masderka isagoo cad meesha soo dhig sariix waa in isku bedelo wabayin mowqicahu min alcraab icraabkiisana halkuu ka dhacay noo sheeg idan masderka marka lasoo dhawaaliya meesha lasoo dhigo icraab buu leeyahy ma faacil buu noqda ama naa'ibu faacil ama mafcuulun bi tan waad ka idinkaas soo diyaarin doona dhanna iflu wuxuu maleeyey ilmaha yari dhanna iflu ana alqamara sagiirun dayixu inuu yarih ayuu qaatay wajadtu waxaan ogaaday ana ta'khiira dibudhigu mudiru inuu dhibaato leeyahay wahiqtu waxaan ku kalsoonaaday bi ana taajira saadiqun taajirku inuu run sheegay yaxsab اlbakiilu bakiilku wuxuu moodayaa ana almaala khaalidun maalku inuu weligii jiray uhbirtu waxa la sheegay biana almusaafira qadim inuu musaafirkii yimid sara caliyan cali waxa ka farxiyey anahu naajixun inuu naajixin ijcal ilmasdara sariix tamriirka afraad masderka sariixa waxaad ka dhigtaa fii kulli jumlati min aljumla alaatiya masdaran muawalan min ana wasmiha wa iminka wuxuu yaallaa isagoo sariixa labadani way iska soo horjeedaan tamriinkaa saddexaad masderku muawal buu aha adigu sariix u bedel oo meesha soo dhig icraabkiisana sheeg tamriinkan afraadna masderkiio sariixa yaalla muawal u bedel yu'limunii ixtiyaaju lbaa'isiin waxaan ka xumahay dadka dhibaataysan baahidooda ixtiyaaju lbaa'isiin u bedel ixtiyaaju oo masderah oo faacilkiia ah. oo masder sariixa ah muawal u bedel yu'limunii ana albaa'isiina muxtaajuun saasaan u dhigay annagii ismigaygiibaa ka dhigay yulimunii ana albaa'isiina muxtaajuun soo dhalaaliyo bedel halkanuu soo baxaya markaa tidhaa masderkii soo dhalaalaya halkanuu ku dambaynaya lannu masder baa soo qaadan jiray muxtaajuuna qabarkan ka soo bixi jira muxtaajuun ixtiyaaj baad ka soo baxsa ismigaa dabadeedna loo idaafin jiray ana albaa'isiina ismigaygu soo albaa'isiin maa ixtiyaaju lbaa'isiin bay soo baxaysa akhshaa iftiraas alasad waxaan ka baqayaa inuu libaaxu nacuun akhshaa iftiraas alasad libaaxa cunidiisaan ka baqay iftiraas alasad akhshaa ana alasada muftaris akhshaa ana alasada muftarisu calimtu ifaadata dawaa calimtu ana dawaa'a mufiidu calimtu ana dawaa'a mufiidun soo dhalaali basterka haddii lagu dhaa waxay ku noqonaysaa un calimtu ifaadat dawaa cajibtu min ixtiyaali aclam maxay noqonaysaa xeeladaysigiisa dacwada xeeladaysigaygaan la yaabo cajibtu haye anna min sax weeyaan mintu waa inay ku jirto min anna aclaba muxtaalun muxtaalun ba basterkii lagala soo baxaya ixtiyaal bay noqonaysaa calimtu min ana aclaba muxtaar sura tilmiidu ardaygu wuxuu ku farxay binajaaxihi buu ku farxay sura tilmiidu biannahu naajixun saasah sura tilmiidu biannahu naajixun binajaaxihi bay ku dambaysa inta kalena idinkaa soo eegi sururtu min surcati اlqitaar ishtahara dakaau alfiil garaadkiisa caan baxay farixtu bijamaali daar waan ku farxay quruxda daarta adhashanii waxa aan la yaabay oo yaabgeliyey sabru ljamal awrka adkaysigiisa ama ratiga adkaysigiisa axzananii waxay murugeliyey ihmaaluka dayaacadaada iyo maaragse caysinimadaada tamriinka shanaad waa muhiim isagana soo akhriya بين سبب فتح همزة أن في الجمل الآتية ومواقع المسادر المؤولة من الإعراب sababta hamsada loo fadxiye sheeg masaadirta lasoo dhalaalinayaana meesha dhacaysa sheeg uclina waxaa la sheegay ana alxummaa muntashiratun xumaddu inay faaftay yusciju almallaaxa ninka badmareenkaa waxa dhiba oo iscaaj geliya ana ariyaaxa ama ana ariixa shadiidatun dabayshu inay adag tahay adabaka ah, waxa kaa cadhaysiiyey ana alqalama maksuuru actaqidu ah, waxaan rumaysanahay ana allaha qaadirun xazina alfallaaxu fallaaxii ama ninkii beeralayda ahaa wuu murugooday lianna niila munkhafid oo masri webigii niil ayaa hoosu dhacay oo biyihiisu yaraadeen culima waxaa la ogaaday ana alkhabara صaxiixun warku inuu صaxiix yahay acrib iljumal namuudajka icraabkana waa ka ku icraabay soo icraaba iyo kuwa uu acrib leeyahy intaba waan isweydiin doonaa wallahu subxaana wa tacaala